assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo afartanaad ee kitaabka quba gadaasheeda xagga januubka iyo uxud gadaashiisa xagga waqooyiga inta u dhaxaysa intaasaa xaram ah xaggan kada kale ee ballarkana ee bariga iyo galbeedkaana labada xaradood labada xaradood inta udhaxaysa inii xaramtu maa bayna laabatayha waa ka dhihi jiray nabiga sal la alay slam marka xaggan kale waa ka dhuuban yahay xagga bariga iyo galbeedka laakiin xagga kale ayuu ka dheer yahay kol walbabana waa ka yar yahay xaramka madiinaad xaramka makaad waa ka masaafo yar yahay faman axdaa fiiha xadaثan qofkii kula yimaada xadaث xadaثka marka wixii cusub baa horta xadaث la yidhaahaaye aan awel jiri jirin marka wixii diinta ku saabsanee xagga muxuaha caqiidada ku saabsanee bidcahan xadaث waa la yidhaahaa wixii muxuu ahaayey dembi iyo jariime ana waa la yidhaahaa qofkii marka jariime ku kor ku sameeya madiine dhexdeeda ow aawa ama qariyo oo dhuumiya muxdiثan qof dembiile ah oo qisaastii iyo wixii xuquuqdii ku waajibtay iyo laga oofin lahaa xuduuddii iyo qariya facalayhi lacnat اllahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin dushiisa ha ahaato nacladda alle iyo ta malaa'igta iyo ta dadka oo dhan laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaama allana kama aqbalaya maalinta qiyaamaha sarfan walaa cadlaa sarfi iyo cadli toona alle kama aqbalayo subxaanahu wa tacaala sarfiga iyo cadliga tawba iyo muxuu ahaye fida waa lagu fasiraa cadliga horta waxaa la yidhaha wuxuu waxu dhibmaa la yidhahaa alle subxaanahu wa tacaala wax uu ka aqbalaayo ma uu jiro dimmatu ehm, lmuslimiina waaxida muslimiinta dimadoodu waa isku wada mid yascaa bihaa waxaana la soconaya oo qaadaya oo bismi lmuslimiina ku qaadaya adnaahumkooda ugu darajo yar faman akfara musliman qofkii qof muslima dimadiisa jebiye oo ammaan uu qof muslimihi bixiye jebiye oo qof muslimihii qofu ehm, nabadgelyo siiyey iyo magangelyo uu siiyey dhibaato u geysta faعalayhi lacnaة الlahi والmalaa'ikaةi والnaas أجmaعiin laa yqbl اllah minhu ywم الqiyamaةi صrفa walaa cadla wman idacaa tan halka marka maxalushaahidka wman idacaa ilىa غayri abiihi qofka sheegta aabihii aabba aan ahayn aw intamaa ilىa غayri mawaaliihi ama u abtirsado oo wala la xidha mawaalidiisa kuwaan ahayn mawaaliduna marka waa jamcu mawla mawlana sidiisaba qofka muxua sare ee mawlaha loo yahay iyo ka hoose ee mawlaha aba waa la yidhaahaa marka waxaana weeyaan saddex nooc bay noqotaayo walaa-ulcataaqa waa la yidhaahaayo qofkii u xoreeyey qofkii la xoreeyey walaa dhex mara sidii xadiidkii qisadii bariira uu ahaa uu rasuulku sala alla alay slam dhihi jiray innama alwalaau liman actaq midna waxaa la yidhaahaa walaa lmuwaalaha baa la yidhaahaayo waa laba qof oo ama ka badan oo inay walaaltoobayaan muxuu ahaaye eh, eh, ku heshiiyey weeyaan oo ay isku tacaawunsanayaan midna walaa-ulislaam baa la yidhaaha qofkii qof soo islaamiyey oo marka isagana ay tacaawun sidaasu ka dhexaynayo weeyaan marka waxaana ugu muhimsan midka ka xoraynta marka wuxuu leeyahay qoladii xoraysay qola aan ahayn qofkii mawaali ka dhigta oo kuwii kale muxuu ahaaye eh, kuwii iyaga xoreeyey ee mawlaha u ahaa iska naca facalayhi lacnat ullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciina laa yaqbal allahu minhu yowma alqiyaamati sarfa walaa cadla muttafaqun calayh dimmatu lmuslimiina ay cahduhum wa amaanuhum wa akfarahu naqada cahdahu ballantiisa uu jebiyey weeyaan wasarfu altawba waqiila alxiila waalcadlu lfidaa cadliguna wax isku furanaya weeyaan وعn أbي dr رضي الله عنه أنه سمع رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول laysa min رaجuل ادعىa لغayri أbيهi وhuوa يعlamه ilaa kafar ma jiro nin oo eh, sheeganaya aabbihii aabba aan ahayn isaguna uu garanayo inaanu aabbihi ahayn ilaa waa kufriyey kufrigaasuna waa kufrigii yaraa waman iddacaa maa laysa minhu falaysa mina qofkii sheegta wax aanu lahayn naga mid ma aha waxa aanu lahayn ama wax maal iyo xuquuq iyo ha ahaado ama wax mansib iyo darajiya ha ahaado ama wax cilmi iyo wax sida qofkii muxuu ahay waxaanu lahayn sheegta isagoon dhakhtar ahayn dhakhtar baan ha yidhaahaa isagoon fundi ahayn fundi baan ha yidhaahaa isagoon caalim ahayn wixiiba marka noocaas oo kale ah n muxuu ahay waxaa weeyaan shahaado aanu qaadanin iyo yidhaahdo doctor baan ahay oo jamaaca heblayan waxaasoo dhan ba kulligood yani waa wada weeyaane waxa weeyaan falaysa mina waliyatabawa' maqcadahu min annaar ha ka diyaarsado booskiisana naarta ka diyaarsado boos buu naarta ku leeyahay waman dacaa rajulan bilkufr qofkii ku sheego uu yeedha nin gaal oo ya kaafir yidhaaha aw qaala caduwullah caduw allah ama yidhaha yaa caduwallah walaysa kadalika sidaana aanu ahayn ilaa xaara calayhi yani raja caleyhi isagoo kusoo noqonaya isagoo kusoo noqonaya tii nacladda aan kusoo marray oo kale weeyaan mutafaqun calayhi wa hada lafdu muslim arrimahaasba marka sida ay xaaraam u yihiin sheegashada dhalasho aanu lahayn iyo wala aanu lahayn iyo cilmi aanu lahayn iyo xuquuq aanu lahayn maal aanu lahayn qofka sheegta sida xaaraam u yihiin axaadiidantada marka aad iyo aada uga hadashay u weynaysay baabu taxdiiri min irtikaabi maa naha allahu caza wajalla warasuuluhu canhu digidda la isaga digay in lagu dhaco oo la sameeyo wax uu alla eh, jala jalaaluh uu xaraameeyey ama rasuulkiisu sala allahu alayh wala slam uu nahiyey qaala allahu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar haka digtoonaade aladiina yukhaalifuun kuwa khilaafaya can amrihi rasuulka sala allau alay slam amarkiisa khilaafayey an tusiibahum fitna inay fitnadii ku dhacdo fitnadaana waxay ku fasireen bacd ala'ima axmed ibnu xambal iyo keyrkiiba shirki bay ku fasireen inay gaalnimo ku dhacaan iska ilaaliyo aw yusiibahum cadaabun alim ama cadaab xanuun kulul uu ku dhaco aakhiriya adduunka miday noqotaba ha iska ilaaliyeen fitnadaasi marka inta inkastoo fitnada ugu weyni ay shirkiga ay tahay oo a'immada qaarkoodna ay sidaa ku fasireen haddana muxuha ma aha arrintaas ku khaas ma aha shirki keliyahe fitnadu marka wax alla wixii mixne iyo beli iyo musiibo oo dhan musiibo weyne inay ku dhacdo mid aakhira ama mid adduuna mid xagga caqiidadiisa iyo diintiisa ama mid xagga maciishadiisa iyo mxuaha adduunyada ah inay ku dhacdo iyuu halis u yahay qofka amarka rasuulka allah sala allahu alayhi waali wasalam khilaafa aakhiriya adduunkaba khasaaro weyn ayuu halis u yahay wa qaala tacaala wayuxadirukum allahu nafsah alla wuxuu idinka digayaa naftiisuu idinka digayaa isaga isaga kendigaya iska kay jira buu leeyahay eh, nafsahu marka wuxuu ku fasirayaa wadaadkanu niqmatahu buu ku fasirayaa wasadqut yani ciqaabkiisa ayuu alla idinka digayaa ayb naf alla subxaanahu wa in loo nisbeeyo isaga isu nisbeeye wax looga awila ma ay jirto aayad kale waa ku yidhi taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik xadiid kalena waxaa kii ahaa in dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi marka alle subxaana watacaala sifa naf layidhaha buu leeyahay marka waxba in naftantada hadda lagu awiilo sidan wadadkan mucalliqihi uu samaynayo oo uu leeyahay nafta hadda ugu awilayo ciqaabtiisa ugu awilayo laa daaciya ilayha sideeda in lagu daayo kayfiyadeedana alla loo daayo weeyaan wa qaala tacaalaa ina badsha rabbika lashadiid rabbigaa qabashadiisu waa daran tahay yani ciqaabtiisu waa daran tahay wa qaala tacaala wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid sidaas un weeyaan rabbigaa qabashadiisu markuu qabto feeraha markuu qabto iyo dadadka markuu qabto iyagoo daalimiin ah waa sidaas uun sida kuwaas u galay kuwa lasoo sheegay laga soo qusay yani weeyaan aayadii ka horreeyey ou sheegay ina akhdahu qabashadiisu aliimun shadiid waxa weye waa mid xanuun kulul oo daran weeyaan nas'al allaha alcaafiya وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم قال إن الله تعالى يغاar وغayرة اللhi أن يأتيa المرء ma xرم الله عليه متفق عليه alla subxaanahu wa tacaala waa masayraa waa masayraa hayra iyo muxuu ahaye tii kale maxayd anafa labaduba waa isku mid oo qofku waa inuu ka xanaaqo wax isaga u khaas ahaa lala soo farageliyey marka alla subxaanahu wa tacaala sifa khayra la yidhaha buu leeyahay kayfiyadeedana isaga garanaya alla hayradiisuna waxa weeyaan inuu qofku la yimaado wuxuu alla ka xaraamay gaar ahaan zinada inuu la yimaado taasay xadiid kale marka si gaara ah u magacdhowda iyadana mutafaqun calayhi baabu maa yaquulu huwa yafcaluhu man irtakaba manhiyan canhu waxa uu ku hadlaayo iyo wuxa uu samaynayo qofkii ku dhaca shay layska nahiyo oo xaraam ah qaala allahu tacaala waimaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid billah inahu samiicun caliim aw inahu huwa samiicu caliim waa laba aayadood oo laba suuradooda kale fogfog ku jirta alacraaf iyo fusila marka imaa yanزغnaka nasqiga waa kaynu hadda ka hor soo maray oo nasqigu inuu yahay طacniga iyo fasaadka hadduu ku gujiyo ku qodeeyo oo ku diro oo wax xaraama uu kugu rido min الشhayطan نزغ faاstacid bالlah alla ka acuudu billah isla marka acuudu billahi min الshayطan الrajim waa in la yidhaaho dembi dhaaf la weydiisto weeyaan kolkii shayga marka inuu intuu ogaado qofku dembigaa uu ku dhacay inuu shayطaan ku riday inuu intuu is ogaado uu ka soo noqdo oo shayطaankaana oo alla ka magangalo weeyaan wa qaala tacaalى ina aladiina اtaqow idaa masahum طaaئif min الshayطaani tadakaruu faidaa hm mubsiruun ina aladiina اtaqow kuwa alla ka cabsadaayo idaa masahum korkuu taabto طaa'ifun min الshayطaan waswaas oo xag shayطaan ah طaa'if waxaa la yidhaha waxa wareegaysta baa la yidhaahaa marka muxuu ahaayey waxa qofku su isaga jooga wax kol kusoo darinayaayo wax cusuboo eh, muxuaha fikro cusub iyo waswaas cusuboo waxaas uga yimid kaasaa laga wada tadakaruu isxusuustoo dib isu garwaaqsada fa idaa hum mubsiruun waxay kolkaa noqonayaan kuwo wax arkaayo indhaha kala qaaday oo gartay xaqii bay noqonayaan oo meesha shaydaanka waswaaskiisa iska gartay oo ka cawdu bilaysta oo ka tooba keenay oo iska eriyay shayطaankii bay noqonayaan waikhwaanuhum yamuduunahum fi lgayi uma laa yaqsiruun ayb ikhwaanu shayaaiinna marka iyagu waxay kusii soconayaan qayigooda iyo dalaalkood bay ku noqonayaanoo ma arkayaan indha ma lahoo basiiro ma lahoo shayطaanka kama soo noqonayaan nasأl اllah alcaafiya وqاla tacaalى wاladiina إida facaluu faaxishaة aw ظalamuu أnfusahum dakaruu اllaha faاstغfaruu lidunuubihim waladiina iyo kuwii weeyaan dad waa lasoo tirtiray lasoo ammaanayay idaa facaluu faaxishatan markay wax faaxisho fool xun ay sameeyaan aw dalamuu anfusahum ama naftooda ay dulmiyaan oo naftooda wax dhibaato aakhare u keenaya ay ku dhacaan dakaru llaha alla xusuusta oo faاstakfaruu lidunuubihim dembiyaalkooda alla dembi dhaaf u weydiista waman yakfiru dunuuba ila allah oo yaa dembigana dhaafo oo aan alla ahayn yani ma jiro wey waxaan dembiga dhaafo oon alla aan ahayn ayb walam yusiruu aanan kusii madax adeegin oon kusii soconin calaa maa facaluu waxay sameeyeen wahum yaclamuuna iyagoo garanaya iyagoo garanayaan dembiga kusii madax taagin kuwaas weeyaan dadka alla u ammaanaya subxaanahu wa tacaala muxuu ahaaye uu alla subxaanahu wa tacala mutaqiinta ku magacaabay saaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaat walardu cuddat muttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa walkaadi wixii lasoo wada markaasa ladiina waa kuwaas marka kuwa dadka mutaqiintiihi waa dadka noocaas ah oo marka lama dhihin dadka mutaqiintii waa kuwaan dembi aanu ka dhicine waxa sifaadkoodii lagu soo daray kuwa kolkay dembi uu ka dhaco dib isu xusuusto isgarwaaqsado oo alla ku cararo oo dembi dhaaf la weydiista waa aan dembigiisa aan kusii soconinoo ka tooba keena ulaa'ika kuwaasu sifaadka kuwa kulansaday aladiina yunfiquuna laga soo bilaabo waxa weeye jazaa'uhum abaalgudkoodu mawfiratu min rabbihim waa dembi dhaaf oo rabbigooda xaggiisa ka yimid wa jannaatun iyo beero tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal ay qulqulayso khaalidiina fi ku waaraya wa nicma waxaana wanaagsan ajruulcaamiliin kuwa camalka sameeyey camalladaas sameeyey iyagaas weeyaane ajrigoodaa wanaagsan wa qaala tacaala watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun dhammaantiin uu tawba keena allah u soo noqda ee tawbada macnaheeda soo noqod weeyaan dadkiina mu'miniinta ahow lacallakum tuflixuun waad liibaanaysaane wa can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllau alيyh wali wasalam man xalafa faqaala fii xalifihi biاllaati wاlcuza qofkii dhaartay ee dhaartiisa dhexdeeda ku yidhaaha waxaan ku dhaartay laati cuzaan ku dhaartay falyaqul laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah oo yidhaaho ha shahaato ilaan kufri weeyaan alle waxaan ahayn oo lagu dhaarta gaar ahaan waxyaala gaaladu ay caabudi jirtay waman qaala lisaaxibihi tacaala uqaamirk falitasadaq qofkii saaxiibkii ku yidhaaho kaal aan kula khamaare kaal khamaar aan dheele ku yidhaahayo sadaqaha sadaqaysto sadaqaha baxsado inuu sadaqa la baxa waajiba marka iska dhaaf marka qofkii qofkii khamaarkii sameeya isaga dembigiisu waaba weyn yahay qofkii qof ugu yeedho oo yidhaaho ninkaan khamaar dheel leh ee waxaa waajib ku ah inuu sadaqa bixiyo oo kafaara gud hadalkaas keliya kafaara gud uu ka kafaara gudanayo uu sadaqa u bixiyo baabu lmanhuuraati wاlmulax almanhuuraat waa jamcu manhuur manhuurna waa wax firidhsan insaysanin ayaa la yidhaahaa tahay manduum baa cagsigiisa ah waxa isku taxana isku urursanna waxaa la yidhaha manduum wixii firirsanna waxaa la yidhaha mansuur sida hadalka oo kale hadalka marka nadmi iyo waxaa la kala yidhaha nasri baa la kala yidhaahaa soomaaliduna tax iyo tiraab bay kala yidhaahaan marka shicirkana waa hadal ishaysto oo isku nooc ahoo isku xidhxidhan weeyaan oo meel ku dhammaay meel ka balaamalehiyo baydo siyaasiyaalehiyo waxaa la yidhaahaa nadmi baa la yidhaha ama manduumaa la yidhaahaa hadalka caadiga ana mansuur baa la yidhaahaa tusbaxa ama kuusha haddii ay taxan yihiinoo kaydkii uu isku xidhaayo waxaa la yidhaahaa nadmi baa la yidhaha ama manduum haddii la furo oo maxau kala daatana waxaa la yidhaahaa mansuur mulaxna waa jamcu mulxa mulxana waxaa weeyaan waa waxyaalaha daraa'ifta ah waxyaalaha muxuha sheekooyinka fiicfiican iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah yaa durfa iyo mulxa iyo nukat iyo waxyaalahaas la yidhaaha وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الدجاaل ذات غdات دجاaل buu sheegay rasuulka all صلى الله عليه وسلم aroor buu sheegay فخفض فيihi hoos buu u dhigo ورفع korna waa u qaaday xataa danannaa ilaan uga malaynay danannaahu aan uga malaynay fii daa'ifati nakl geedahan timirtaa qaarkood beerahan timirta ee nagu hareeraysan qaarkood inuu ku jiraba aan uga malaynay khafada fiihi warafacahu muxuu ka wadaa waxaa weeye dhowr sidood baa lagu fasiraa mid waxaa weeyaan waana ku dhawaaqay oo codka kor buu qaaday hoosna waa u dhigay mise sha'nigiisu hoosna u dhigoo yareeyey oo xaqiray korna u qaadi oo weyneeyey le'anna darajo iyo xagga allana marka wax qiimaha kuma leh laakiin fitnadiisaa weyn oo fitnadiisana waa weyneeyey laakiin inuu yahay mid eh, baatil ku socdana waa uu sheegay mise waa dhoweeyey waana fogeeyey marka yani inahaasba waa ku suuroobaysaaye wuxuu leeyahy nebigu sal l sl kulliba aad buu uga hadlo aad buu uga digay ilaa aan uga malaynayba inuuba nala joogo oo beerahan timirta ahee hareeraha iyaga ahee madiina ku yaalla inuuba kuba dhex jiro ilaa aan uga malaynay falamaa ruxnaa ilayhi markaan kusoo boqoolay yani salaaddii duhuriya aan ugu nimid meeshii ile kolkii waa lagu kala tegayey carafa daalika fiina arrintaasuu naga aqoonsaday oo sidaan ugu ta'asurray digidii dajaal ka digaayey aan u dhega taagayno een leenahay midhaa waaba dajaal waaba nala joogaayo hadduuba na soo weerarayaa yuu gartay marka fa qaala markaasu maa sha'nukum maxaad leedihiinoo maxaa idinku wacan inaad sidana samaynaysaan sidan u naxsan tihiin qulnaa yaa rasuula allah dakarta dajaala algadaa dajaal baad saaka sheegtay fakafadta fiihi warafacta xataa danannaa danannaahu fii طaa'ifati الnakl faqaala markaasu wuxuu غayru dajaali ahwafunii calaykum dajaal midaan ahayn baan idinkaga cabsi badnahay dajaal sidaan idinkaga cabsanaya si ka badan hayrkii baan idinka baqanayaayoo dad kale oo mufsidiin ah oo ama madaxa ama culimo lagu sheegayo oo aad ku kalsoonaanaysaan inay idin lumiyaan baan idinkaga cabsi badnahay dajaal inuu idin lumiyo leanna dajaal isaga tilmaan cad oo lagu garto buu leeyahay oo jismaani ahayd akhwafunii daa meeshaas ay leedahay nuunta ay ku dartay xagga naxwaha nuuntaas oo kale nuunulwiqaaya la yidhaha nuunta nuunulwiqaaya ee sidaas oo kale ihina iyo almutakalimka ka horraysaana ficilkay ku khaas tahay sida qaalibka ah laakiin marka waxaa jira eh, alfaad shaadle oho ah ama asmaa ama xuruuf ahoo nuunulwiqaayadaas la geliyana waa jira kan kaasuu marka ka mid yahay aqwaf afcalu tafdiil weeyaan waa ismi wuxuu leeyahy marka in yakruj hadduu soo baxo wa fiikum anna aan idinla joogo faana xajiijuhu duunakum anigaa la doodihiisa idinka kayrka ninku idinma baahnidinoo anaa la doodayo kolkaas wain yakruj walastu fiikum hadduu idinka soo dhex hadduu soo baxo anna aanan idinla joogin oon idinka tago famru'un xajiiju nafsihi qof waliba kii naftiisa ka doodaya weeyaan naftiisa qof waliba la raaciyo inuu iska ilaaliyo fitnadiisa ay waajib ku tahay wallaahu khaliifatii calىa kulli muslim alla ana subxaanahu wa tacaala naa'ibkayga oohan kaga tegayaa qof kasta oo muslimaba oo ana alle subxaana wa tacaala aan inuu ka badbaadiyo fitnada dajaal iyo fitnada kaleba aan muxuu ahaayeen aan ka dalbaya innahu shaabun qatat isagu waxaa weeyaan waa nin dhalinyaro ahoo jariir ah qofka timaha adaga timihiisu aada u adag yihiin yaa la yidhaahaa qaطb haddii timihiisu qofka dadka timihiisu waa laba qaar sabti baa la yidhaahaayo timahoodu sida mxua kuwan mxuayey yurubiyanka iyo kuwan sangaabta aan idhaahniyo timahooda oo kale oo meel aan ka soo laabnaynoo iska fidsan kuwaas marka sabti baa la yidhaahaa iyo kuwa timahoodu ay laalaaban yihiin kuwa timahoodu ay laalaaban yihiin marka timaha laalaaban sidaas oo kale ah jacdi baa la yidhaahaa jucuudadaa marka iyaduna sii kala daranoo hadday jucuudadu daran tahay kolkaasaa qaطad la yidhaaho jacdun qaطad iyo jacdu rajl ayay kala yihiin inahu shaabun qaطaطun caynuhu طaafiya kaanii ushabihuhu bicabdilcuza bni qaطn waxa weye isagu waxa weye inahu isagu shaabun waa wiil dhalinyaro ahoo qatatun oo jariir ah aad iyo aada u timo adag kelimadaas annaka sharxaynay oo xagga timaha wixii ku saabsan waa kaan sheegnay timuhu laba nooc bay kala yihiinoo mid isaw iyagu iska fidsan oo aan meel ka soo laabnayn oo sabti baa la yidhaha timaha noocaas oo kale ah iyo kuwa laalaaban oo yar e, duuduuban oo meel ka soo laalaabma kuwaas marka waxaa la yidhaahaa jacd shacarun jacdi baa la yidhaahaa marka qofkiisana jacdi baa la yidhaahaa kaasaa marka laba nooc u kala baxo oo jacdun rajlun iyo jacdun qatat ayuu kala baxaa jacdiga rajliga waxa weeyaan waa midka jucuudadiisu yani marmaroorkiisu iyo adeegiisu uu dhexdhexaadka yahay sida timaha kuwa ay soomaalida dugusha yidhaaheen iyo calaadka ku yidhaahaan iyo kale weeyaan midna waxaa weeye qatabka la yidhaahana waa ka aad iyo aad muxuu ahaayey jucuudadiisu yani marmaroodkiisi iyuu u badan yahay weeyaan oo jariirka kaanidhaahna weeyaan marka kaas weeyaan jacdun qatab waa nin aad win dhallinyaraho aad tima adag weeyaan caynuhu taafiya ishiisu ay tahay mid sabaynaysa yani cinabatun taafiya bay ka dhigan tahay waxay riwaaya kalaa sidaa u caddaynaysa oo ishiisu waxay u eg tahay xabad cinabahoo biyo dul sabaynaysa oo kale xagga midabka jaallanimada iyo xajmiga iyo wax walbaba ay uga eg tahay kaannii ushabihuhu bicabdilcuza bni qaطn waxaad i moodaa inaan ku shabihi karo oo ku tilmaami karo ninkii la dhihi jiray cabdilcuza ibni qaطn cabdilcuza ibni qaطnkaasna wuxuu ahaa nin qabiilada khusaaca la yidhaha ka dhashay oo jaahiligii dhintay ninkaasu uu u eg yahay buu leey faman adrakahu minkum ninkii idinka idinka mid ee qofkaas soo gaadhaayo falyaqra' calayhi ha ku aqriyo fawaatixa suurati اlkahfi suurati اlkahfi aayadaheeda hore tobanka aayadoodee hore ha ku aqriyo innahu khaarijun khallatan bayna ashaami waalciraaq wuxuu ka soo bixi doonaa khallatan dariiq buu ka soo bixi doonaa bayna ashaami waalciraaq oo shaam iyo ciraaq u dhaxaysa facaafa yamiina wacaasa fasaada shimaala caasa waa fasaadiyey dhulkuu fasaadinayaa yamiinan midig iyo waa caasa shimaalan bidixna wou fasaadinayaa yani dhulku midig iyo bidixiba wuu u marayaayo horba dhankuu maro fasaad badan buu la imaanayaa yaa cibaad allahi fahbutuu war addoommihii allow isdejiya isdejiya oo ninkaas ku degdegina fitnadiisa iyo waxa uu la imaanaye sidajiyo diintiina haysta qulnaa markaasaan waxaan nidhi nawaas baa le radiallahu canhu yaa rasuula allah wamaa lubtuhu fi lard nagaashihiisa dhulkuu ku nogaanayaa maxay tahay imisuu joogayaa qaala markaasuu yuhi arbacuuna yowman waa afartan beri afartan beri buu joogayaa yowmun sana maalin sanad oo kale ah sanad la-eg wa yowmun shahr maalin bil oo kale ah waa yoomunka jumca jumcana yani waxaa laga wada usbuuc maalin oo wiig oo kale ah toddobaad oo kale ah wa saa'iru ayaamihi maalmihiisa intooda kalaana ka ayaamikum waa maalmo caadiyahoo sida maalmihiina oo kale ah qulnaa markaasaan waxaan idhi yaa rasuula allah fadalika alyawmu aladii kasanah maalintaas sanada le eg atakfiinaa fiihi salaatu yowmin ma waxaa nagu fillaanaysaa hal maalin salaadeed miyaa nagu filaanaysaa waa su-aal aada iyo aad wajiih u aho saxaabada ridwaan ullahi calayhim alla ku ilaahamiyay iyagoo waktigooda dajaal uuna sooba gaadaynin oo marka laga qaadanayo xugma aad ii muhimi oo aan sheegi doono wuxuu leeyahay marka maalintaa iyada ahee sanada la ma hal maalina salaadeed baa nagu fillaanaysa oo hal maalin salaadeedu miyaan tukanaa shan salaadood qaala laa maya uqduruu lahu qadrahu u qiyaasa qiyaastiisa qiyaastiisa u qiyaasa oo waxaad ku qiyaasataan saacado iyo sinaacado iyo waxaad ku qiyaasataanba waxaad qadarkiisa u qiyaaso oo salaadihii waqtigii ay geli jireen awal ay geli jireen markaad joogtaanbaba u tukada taasaa marka waxay tahay midda muhimkaan sheegayna waxaa weeye hadda dhulalka meelaha la yidhaaho alqutb aljanuubi walqutb alshamaaliya la yidhaaho eebilodhan aan qoraxda la arkaynina lix biloodna maalin lagu jiraayo lix biloodna habeen lagu jiraayo dadka marka muslimiinta ee jooga yaa taasoo kale hadda ay aada iyo aada faa'iido ugu leedahayoo waa inay u qadaraanoo awal hore kolkii ay lahaayeen maalmo caadiya ah ay lahaayeen afar iyo labaatankii saacadoodba habeen iyo maalin ay usoo gelayeen waa inay ku qiyaastaan siday ahaan jirtay hadday ayna lahayn oo weligoodba sidanun ay tahay oo lix biloodoo maalin iyo lix bilooda habeen ay ku jiraan dhulalka meelaha ugu dhow meelaha ugu dhow ee leh habeen iyo maalin nidaamsan laba afartiyo labafar iyo labaatanka saacadoodba habeen iyo maalin ay usoo galaan tawqiidkooday ku soconayaan qulnaa yaa rasuula allah wamaa surcad wamaa israacuhu fi lard muxuu yahay dhaqsihiisa iyo xawligiisa dhulka uu ku marayaayo qaala markaasu wuxuu yidhi kalkayfi waa roob oo kale istadbarad riixu ay dabada kaga timid dabayli roob ay dabadu dabayli gadaal ka kaxaynayso dhaqsihiisa oo kale uu ku soconayaa yaatii cala alqowm xawey kanuna marka fasaadkiisu intuu la ekaanayo iyo siduu alla subxaanahu wa tacaala dadka ugu imtixaanaya iyo waxa uu sheeganayo ilaahnimada ah wax aan muxuu ahaayey u dhigm munaasib u ah sida alla u makaminayo oo alla ugu luminayo dad buu u imaanayaa fayadcuuhum waa u yeedhayaayo inay isaga caabudaan oo ilaahnimo ka dhigtaan yuu ugu yeelayaa fayu'minuuna bihi markaasay rumaysanayaan ee rumaynayaan wayastajiibuuna lahu way ka aqbalayaan oo ilaahnimay ku sheegayaan faya'muru samaa'a cirkuu amar siinayaa inay roob soo dayso oo fatumdir waa da-aysaayoo roob bay keenaysaa waalarda dhulkana amar buu siinayaa inay nabaadkeeda soo bixiso oo fatumbit markaasay soo bixinaysaayo muxuu ahayey nabaataadkii iyo caleentii iyo zarcigii wixii soo bixinaysaa fataruuxu calayhim waxay usoo hooyanaysaa usoo dheelmanaysaa saarixatuhum xoolahoodii foofayu adwala maa kaanat sida ahayd markay ugu dheerayd duran kurska dura waa jamcu dirwa ama durwa oo lafdigaasu kolal horana waan soo marray oo waa shayga meesha ugu sarraysa weeyaan marka meesha ugu sarraysaa geelana waa kuruska lo-dana tuurta weeyaan yacni marka ay weligeed say u buurayd markay ahayd ay u kurus weyneed iyadoo ah yay xoolahoodii usoo hoyanayaan wa asbaqahu markay ugu waaweynayd ee ugu buuxbuuxday duruucan xagga candhadana markay ugu may asbaqahu marka sida ay ahayd marka ay ugu candho weynayd ee ugu caano badnayd ugu darar badnayd iyadoo abay u imaanaysaa barwaaqa marka dadka alla ku ibtilaynayaayo markaas ilaahnimadii ay ku sheegayeen ay sii rumaysanayaan wa amadahu ka ugu kala fidsan iyadoo ah khawaasira kelyahana kelyahoodu aad u kala fidsantay aada u dibra weyn ثuma yaati alqowm niman kale u imaanayaa fayadcuuhum waa u yeedhayaa fayarudduuna calayhi qowlahu hadalkiisay ku radiyayaano waa diidayaan oo diintooda haysanayaan fayansarifa canhum waa ka noqonaya waa ka tegayaa fayusbixuuna waxay waabarisanayaan mumxiliin iyagoo abaaraystay abaar ahoo wax ay haystaan aanu joog aanu jirin oo alle waa ku imtixaanayaay laysa biaydiihim gacmahooda aanu ku jirin shay-un min amwaalihim wax xoolahood xoolahoodiihi inay gacantooda ku jiraan gacmahooda madhan yihiin khalaas taasay ku waabarisanayaa wa yamuru bilkhariba wuxuu soo marayaa meel kharaaba ah buu soo marayaayo qaryo mar hore la deganaan jiray oo laga guuray ama dadkeedii ka leedeena ka dhinteenoo dunduntay yuu soo marayaa fayaquulu laha wuxuu ku dhahayaa akhrijii kunuusaki soo bixi kanziyaalkaaga wixii maalka ahay dadku kugu duugteen soo bixi fatadbacuhu waxaa raacaysa intay soo baxdo weliba ka dabayaacaysa oo la guurguuraysa kunuusuhaa kanzadaheedii khasnadaheedii ayaa soo raacaya kayacaasiibi annaxli sida amiirada ee shinida oo kale yacaasiib waa jamcu yacsuub yacsuubkuna waa amiirka shinida weeyaan naxliguna shinida weeyaan sida ay u raacdo shinnidu amiirkeeda u raacdo sidaas oo kale yay kunuusii dhulkaasi u raacaysaa ninkaas dajaal ah uma yadcuu wuxuu u yeedhayaa rajulan nin oo mumtali'an buuxa shabaaban dhallinyaranimo aad shaab u ah oo xoog badan fayadribuhu bisayfi seef buu ku dhufanayaa dhexda kaga dhufanayaa fayaqtacuhu wuxuu u goynayaa u kala goynayaa jizlatayni laba qidcadood ramyat algaradi sida qaradka loo tuuro oo kale qaradkana marka waxa weeyaan shayga yoolka ee la toogto oo kale weeyaan waxa lagu tuuro sida loogu tuuro oo kale u kala tuuraya waa kala tuuraya ninka intuu laga kala gooyo yuu midba dhan u tuurayaa markaasuu dhexdooda kala marayaa weliba labadii gobol ee ninkaa u kala gooyey uma yadcuuhu waa u yeedhayaayo soo kaca buu dhahayaa fa yuqbilu waa imaanayaa ninkii oo soo noolaaday wayatahallalu wajhu wejigiisa ifayo nuuraya yadxak isagoo qoslaaya ninkaa qisadiisuna waa iman doonaayo waa nin muslim ahoo min ahli lmadiina ahoo dadka muslimiinta markaas ninka ugu iimaan weyn ee ugu shahiidsan ee ugu darajo weyn weeyaan qisadiisa muxuaha riwaayadka soo socdaa faahfaahin doone marka wuxuu dhihi doonaa dadku weliba tusaya wuxuu dhahayaa haddaan ninkan intaan dilo aan soo nooleeyo miyaad i shakiyaysaan maya la dhahaya markaasuu sidaa u gelayaa fa baynamaa huwa kadalika mar uu sidaa isagu ahaa oo fasaadkaa uu waday id bacatha allahu tacaala isla markiiba alla wuxuu soo bixinayaa almasiixa bna maryam masiixii ina maryam ahaa ciise ahaa bu alla soo bixinaya masiix masiixu dajaal masiixu dalaala iyo masiixu lhudaa oo masiix ibnu maryama baa kala jiro oo masiix ibnu maryam waxaa masiix loogu magacaabay dadka ahlu caahaadka aafaadka qaba kuwa baraska qaba kuwa judaanka qaba kuwa indhahale kuwa muxuu ahaaye jiiska kuwaasuu intuu gacanta mariyo alla ku caafiyi jiray kan kankada kale dajaalas isaga waxaa masiix loogu bixiyey ishiisa masaxane tirtiran ama masxiga dhulka uu masaxayo yani dhulkao dhan cagta uu marinaayo ciise bnu maryam baa alla soo dejinayaa samada alla ka soo dejinayaa sala allahu calayhi wasalam fayanzulu wuxuu kusoo degayaa cinda almanaarati albaydaa manaarada cad agteeduu ku soo degayaa sharqiya dimashq magaalada dimashq ah barigeeda ah buu kusoo degayaa bayna mahruudatayni laba xamuuradaysan dhexdood buu kusoo degay yani laba maro oo xamuuradaysan dhexdood buu kusoo degay yani muxua rinjiyeysan oo xamuurad midda la yidhaha maqrana waa la yidhaahaaye dharka lagu xamuuradeeyo reer magaal reer baadihu way yaqaanaan baa muxuua isagoo laba maro oo noocaasa qaba yuu soo degayaa waadican kafayhi labadiisa gacmood isagoo ku kala haya calaa ajnixati malakayni laba malag garbahood ku kala hayo oo hareeraha laba malag ay ka socdaan ka duulayaan isaguna garbaha uu kala haysto idaa ta'ta'a ra'sahu markuu madaxiisa hoosu dhigo hoos u foorarsado qatara waa dhibcayaayo biyo waxaad moodo ayaa ka soo dhibcayo oo qurux badan oo sida mxua xabadaha luulka oo kale iyo dheemanka oo kale ah oo sida ahay riwaayad kale soo socda ay fasiri doonaan waxaad moodaa isagoo kolkaa ka soo baxay soo qubaystay oo xamaamka ka soo baxay oo kale weeyaan aada nadiif u ah timihiisa iyo kolkuu hoos u foorsada marka dhibcaa ka soo dhacaya madaxiisa ka soo dhacaya wa idaa rafacahu markuu madaxa kor u qaadana taxadara minhu waxaa ka soo dareeraya jumaanun ka lu'lu jumaan waa jawhara eh, muxuuha eh, jawharta jamcu jumaana weeyaano wax jawharado oo sida luulka oo kale yani dhibco dhidid ah ama biyo ah oo qurux badan oo sida xabaadka luulka oo kale ah yaa ka soo dareeraya oo wejigiisa kusoo dareeraya falaa yaxilu likaafirin uma banaana yani uma suuroobi karayso qof gaal ah yajidu inuu helo riixa nafasihi raayaxada neeftiisa inuu helo ilaa maata waa dhimanaya gaal alla gaalkii neefta ciise ay soo gaadhaba calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ku dhacayaa waa dhimanayaa wa nafasuhu neeftiisuna yantahi wuxuu ku dhammaanayaa u gaadhayaa ilaa xaysu yantahi tarfuhu halka ishiisu ay gaadho halka ishiisu ay gaadho ayaa nafaskiisu u gaadhayaa intaas qofkii gaalahee joogana nafaskaas waa soo gaadhayaa marka gaalkii ilarag arag soo jirsadaaba waa dhimanayaa fa yaطlubhu waa raacdaynayaa ciisa calayhi الsalaatu wasalaam wuu raacdaynayaayo wuu kanna waa ka cararaya isna waa raacdaysanayaa xataa yudrikahu ilaa uu ku gaadho bibaabi ludd magaalada luddi la yidhaha falastiin ku taalle ee yahuuddu ay hadda haysata ee mataarka weyn ay ka dhiseen magaalada albaabkeeduu ku gaadhayaa fayaqtulhu waa dilayaa uma yaatii ciisa ciisa wuxuu imaan doonaa sala allahu calayhi wasalam qowman niman buu u imaan doonaa muslimiin ahoo qad casamahum allahu minhu alla uu ka ilaaliyey oo iimaankoodii alla uu xifdiyey oo tuuru siina meesha la ydhaah joogo mahdigii uu la joogo oo dhibaatadii iyo fitnadii dajaal alla ka badbaadiyey nimankaasuu imaan doonaa fayamsaxu can wujuuhihim wejigoo uma masixi doonaa gacanta u marin doonaa wayuxadiثuhum wuxuu uga sheekayn doonaa bidarajaatihim fi ljanna darajooyinka ay jannada ku leeyihiin buu uga sheekayn doonaa fabaynamaa huwa kadalika mar uu isagu sidaa u ahaa arrintu ay sidaa tahay id awxa allahu tacaala markaasuu alle u waxyoonayaa ilaa ciisa sala allahu alayhi wasalam ciisa bni maryam salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi alle u waxyoonayaa innii qad akhrajtu anigu waxaan soo bixiyey cibaadan li addoommo kuway ah addoomahaasuna waa juuj iyo maajuuj wey kolkay soo baxsanayaan weeyaane laa yada'nii tabar aanu u lahayn leexadin qofna biqitaalihim dagaalkooda addoommo kuway oo wax hortaagi karaa aanu jirin ayaan soo bixinayaaye faxariz cibaadii ila duur addoommahayga muxuaha ku baji oo saar meerta meeshaas tuuru siina ah tuuru siina geed halkaasay kaga baxsanayaan wayabcaثu allahu alla wuxuu soo deynayaa ya'juuja wama'juuj waa laba qabiilo ya'juuj iyo maajuuj in ilah qisadoodana alle subxaanahu wa tacaala uu sheegay suuratulkaafi ku sheegay weeyaan xaalkoodana nimankaas allaa og dadka ay yihiin waa soo fatahayaanoo sadigii baa dumaya uu alla yidhi faidaa jaa'a wacdu rabbii jacalahu dakaa'a wa kaana wacdu rabbii xaqa wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacd ayb nimankaasa alla sadigii ka duminayaa dulqadayn uu ku gooyayoo way soo fatahayaanoo kolkaasay sidii daad oo kale adduunyada ugu soo butaacayaan wa hum min kulli xadabin yansiluun iyagu oo meel taag oo dhan ka soo daadanaya xadab waxaa la yidhaahaa meesha taagan ayaa la yidhaahaa sida muxuu ahay gees gela kuriskiisa oo kale xudba waa la yidhaahaa dadka goobada leh ama tuurta leh iyaga naftooda waxalaxdab baa la yidhaahaa yani meeshii meel taagaho dhan bay kasoo daadanayaan yansiluuna bimaanaa yusricuun way kasoo daadanayaan oo soo ordayaan fayamuru awaa'iluhum kooda fawjkooda u horreeya dufcadooda u horreeyaa soo mari doonaan calaa buxayrati dabariya badyartaas ama muxuu aha haradaas oo dabariya la yidhaaha suuriya ku taalla ayay soo mari doonaan waa badyar aad u weyn oo ilaa lixdan kilomitr iyo meelahaas darafeegtooda isu jiraan weeyaan oo doonyo lagaga kalluumaysto oo weyn oo salkeeda weligeed aan la arag taasay marka kuwooda u horreeyaa soo mari doona fayashrabuuna maa fiihaa waxa ku jira oo dhan bay cabbayaan oo fuuqsanayaan wayamuru aakhiruhum kuwooda dambaa soo mari doona fayaquuluuna markaasay dhahayaan laqad kaana bi maratan ma meeshan mar baa ku jiri jireen meeshan mar bay yelahaan jireen bahashas intaa la isaa u weyn bay dhammaysanayaanoo markaasay meesha beriga bay yelahaan jirtay wa taasuna marka waa tii xadiidkii muslim uu warinayo ee ku saabsanaa dajaalkan kada qisadiisa ku saabsanaa uu mxuha u waraystay oo mxua tabriya iyo caynu zuqar iyo uu ka waraystay oo yani waxa akhir jaban waa baran doontaa wa yucsaru nabiy llahi ciisa waa la go-doominayaa nebiga alle ciise ah sala allahu alayh wasalam wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa tuurusiina kula jirta xataa yakuuna ilaahu ka ahaado ra'su thawri liaxadihim dibi madaxii midkood maalintaa khayran kii ka fiican min mi-ati dinaarin liaxadikum اlyowm boqol dinaar oo maanta joogta midkiin uu helo ay kala fican tahay boqol dinaar oo maanta kolkaas joogta weeyaan lacagtu kolkaa aada qiimo u waxaa kala qiimo badnaanaya madax dibi inuu mid helo fayargabu nabiy llahi ciisa yani yadcuu wuu beryayaa nabiga alle ciisa salى اllahu alayhi wasalam waasxaabuhu radia allahu canhum ila allahi tacaala allay baryayaan muxuuaha inuu alla subxaanahu wa tacaala beladantada uu ka dulqaado kolkay aad gaajo markaa u galaan oo udhibaatoodaan fa yursil allahu tacaala calayhim alle wuxuu ku sii daynayaa yaajuuj iyo maajuuj annaqafa sangaalle sangaalluu alle ku sii daynayaa fii riqaabihim qoortooda naqaf waxaa la yidhaahaa xooluhu markay duufsadaan gaar ahaan geela iyo adhiga iyo waxaa jira dixiri kurtumalahoo cadcad oo ka soo baxa oo wax sankooda cuncuninaya kaasaa marka nadaf la yidhaahaa soomaalidana marka sangaala la yidhaahaa marka dixiri noocaas oo kale ah yaa alla kusii daynayaayo qoorta dhunta iyo meelahaas ka gelaaya fa yusbixuuna waxay waabarisanayaan farsaa iyagoo raq ah farsaa waa jamcu fariisa fariisana marka wax baktiya dhintay baa la yidhaahaa ka mowti nafsin waaxida sidii hal qof dhimashiisa o kale hal mar bay wada dhimanayaan muxuuha ducadaas dadka mu'miniinta ee mudariinta ah iyo nebiga alle salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee la jira ducadoodii yaa alla aqbalayaayo waxa alle subxaana wa taala xasharadaas ayuu ku dirayaayo markaas isla hal mar dhimanaya sida qof kaliya mar u dhintoo kale uma yahbitu nabiy llahi ciisa waasxaabuhu radia allahu canhum waxaa soo degaya oo buurtii ka soo degaya nabiga alle ciise ah iyo sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii radia allahu canhum ila alard dhulkay usoo degayaa kolkay leecdaan yaajuuj iyo maajuuj falaa yajiduuna ma helayaan fi lardi dhulka mawduca shibrin taa ka qadarkeed ilaa mala'ahu isagoo uu buuxiye mooyaane zahamuhum urtoodii iyo wanatanuhum qurunkoodii zahm waxaa la yidhaahaa ama zahma waxaa la yidhaahaa urta hilibka hilibka sanuuntiisa ayaa muxuha zahmo la yidhaahaa marka yani waxaa weeyaan raa'ixadoodii iyo urtoodii iyo qurunkoodii hilibka urtiisii hilibka urtiisa marka hadduu yahay midla la oo la shiilayo iyo waxaasna waa waa udgoon yahay caraf badan yahay hadduuse marka uu yahay mid qurmay oo qurun daraaddi marka raa'ixadiisaas ay tahay waa mid eh, muxuaha xun weeyaan fayargabu nabiyu llahi ciisa yani yadcuu wuxuu baryayaa nebiga alle ciiseah sala allahu alayhi wasalam wa asxaabuhu radia allahu canhum ila allahi tacaala allay baryayaan oo waxan kada inuu ka nadiifiyo ayay u baryayaan fayursil allahu tacaala alle wuxuu soo dirayaa tayra shimbiro oo ka lbukti geela buktiga la yidhaah waa nooc geela ka mid ah qoortiisa oo kale ah waaweyn iyo alla soo dirayaa soo bixinaya meel u ka keenay isagaa oga leey fataxmiruhum way qaadaysaayo muxuu ahay haadaas ayaa qaadaysa oo daldalaysa fatatraxuhum waxay ku tuuraysaa xaydu shaa allah meesha allow doono ka fogeynaysaa dhulka marka haddana dhulkii weliba dee kolkii meydkoodii laga qaaday wixii dhaacaankii ka baxay iyo weli wasaqdoodii baa ku hadhay dhulkii uma yursilu allahu caza wajalla alla wuxuu soo dirayaa mataran roob buu soo dirayaa laa yukinu minhu yani laa yasturu minhu aanu ka jirinaynin beytu madarin guri dhooba ahiyo walaa wabarin guri dhobari toona madar waxaa la yidhaahaa dhoobada qallalan ee sida buluketiga oo kale iyo jaajuurka iyo labanka iyo kuyaalkaas oo kale ah oo la sameeyey ama midda iska qallasho ee meelaha dhoobada ahee biyuhu ay ka guraan iyo midda ka soo baxday iyo marka guri nadarana waxaa laga wadaa guri magaalo baytu madarin guri dhooba ah iyo walaa wabarin guri dhobari toona madar waxaa la yidhaahaa dhoobada qallalan ee sida bulketiga oo kale iyo jaajuurka iyo labanka iyo kuyaalkaas oo kale ah oo la sameeyey ama midda iska qallasho ee meelaha dhoobada ahee biyuhu ay ka guraan iyo midda ka soo baxday iyo marka guri nadarana waxaa laga wadaa guri magaalo iyo qariyo wabarkana waxaa la dhogorta geela wabar la ydhaahaa marka haddana wabarka wbeyt wabarka waxaa laga wadaa reer baadiha guri balad iyo guri baadiya toona roob aanu celin karaynin oo fara badan baa la soo deynayaa fa larda dhulkuu dhaqayaa xataa yatrukahaa ilaa uu ka tago kazalaqa ow kazalafa muraayad oo kale muraayad oo kale eroo ka dhiga nadiifa uma yuqaalu lilardi dhulkaa lagu dhahayaa ambitii hamarataki soo bixi midhahaaga waruddii barakataki soo celi barakadaadi kor u soo bixi barakadaadii alla ku geliyo hoos kuugu jirtay soo celiyo keen fa yowmaidin maalintaasay taakulu cunaysaa alcisaabatu jamaacada oo min jamaacada dadkiihi min arumaana xabad rumaana badru rumaana koox dhan oo dada deeqaysa wayastadiluuna ayna harsanayaan biqixfiha qobkeeda xabadda rumaanka qobkeeda xabaddii rumaanka kolka midhihii ka cuneen qobkeedii oo sar oo kale ama qubad oo kale ah yay hoos harsanayaan jamaaca dhan oo dadihii wa yubaaraku waa la barakaynayaa fi risli caanahana xoolaha irmaan caanahooda alla barakaynayaa xataa takuuna alliqxa xataa ina aliqxa midda muxua irmaanta ahee min alibili geeliihi la tagfi ay ku fillaanayso alfi'aama jamaaco fara badan oo min annaasi dadka ay deeqayso liqxa waxaa la yidhaahaa jamcaduna waa liqaax weeyaane neefka muxuu ahaa dhalmada cusub ayaa gaar ahaan loo yidhaahaa haddana marka neefka irmaan oo dhan xalu baa la yidhaahaa marka midda dhalmada cusubba iyada marka liqxa gaar loo yidhaahaa marka neefka geela hasha irmaan ayaa maalintaa waxay deeqaysaa muxuaha qabaa'il qabaa'il dhan oo waxay deeqaysaa dad ah wa liqxata min albaqar midda haleelada ahee lo-dii hina latakfi ay ku filaanayso alqabiilata min annaas qabiilo dhan sicibaa qabiilo deeqaya marka hashiina waxay deeqaysaa qabaa'il waliqxata min alhanam midda falanfalxada ehe adhiga uhuna latagfi lfakhida min annaas ay ku fillaanaysa ray ama mxua jirib sida somaalidu kale yidhaha waa qabiilada mxuaha koox ka weeyaan bay ku fillaanaysaa fabaynamaa hum kadalika mar ay sidaa yihiin id bacata allahu tacaala markaasu alla soo diray yani soo dirayaa riixan طayiba layr macaan bu alla soo dirayaa fata'khuduu waxay qaba ta'khuduhum waxay ka qabanaysaa inay ka gelaysaa taxta aabaatihim kilkilooyinkooda hoostooday ka gelaysaa dadka mu'miniinta ah fataqbidu ruuxa kulli mu'minin wa muslim qof kasta oo mu'mina ama muslimahoo dhan bay nafta ka qaadaysaa wa shiraaru nnaas waxaa soo hadhaya dadka kuwii ugu xun xumaa baa soo hadhaya yatahaarajuuna iyagoo isku boodboodaya isfuulfuulaya fiiha yani fi lard tahaaruja alxumur sida dameeruhu ay isugu boodboodaan oo kale jidhkaas sida dameeruhu ayna kolka isa saaranayaan iyo ayna u kala ayna u xishoodiya u yaqaan dadka hortiisa iyo isugu saarsaartaan sidaasaa muxuu ahay rag iyo naag iyo xishoonaya aanu jirin raggu ragga fuulaya naagaho naagaha fuulaya naagaha ragga jidka dhexdiisa laysku qaqabsanayaan ayb oo sida hadda yurub iyo waxyaalaha lagu sheego kaba sii daran oo muxuu ahaaye shaarica dhexdiisa la isku fulfuulayo fa calayhim taquumu saaca iyagay saacaddii qiyaama iyagay ku dhacaysaan dadka sidaasa ee xishood ka tegey ee iimaan ka tegey oo intii iimaanka lahayd oo dhan alla subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday oo jahli iyo kufri iyo ilxaad iyo fisqi iyo fasaad isugu soo hadhay kuwaasay qiyaamuhu ku dhacayaa rawahu muslim xadiidkii marka sidaasuu ku dhammaaday waxaana hadhay tafsiirkii uu fasiraya alimaamu nawowi radia allahu canhu qowluhu khallatan bayna ashaami waalciraaq ee طariiqan baynahumaa jid u dhexeeya weeyaan qowluhu wacaasa waxa bilcayni اlmuhmala cayn aan dhibic lahayn iyo wasaa'il muhallaha saada saddexda dhibiciyood leh weeyaan waalcaysu ashaddu اlfasaad kama fii qowlihi tacaalى walaa tactw fi lardi mufsidiin caasa yaciisu iyo casaa yacsi labadaba waa la yidhaahaa casiya yacsaa baan ujeeda ayb waa isku mid marka wاduraa bdmi daali اmucjama wa hiya acaali asnima asnimana waa jamcu sanaan kurska meesha ugu sarraysa weeyaan wa huwa durahaasuna jamcu dirwa ama durwa bdmi daal wa kasriha walicaasiibu dukuuru naxl umaraa'u naxli inuu yidhaaha baa fiicnayd shinnida labkeeda weeyaan waa sidii awal hore marka loo fahmi jiray weeyaanoo shinida amiirkeedu inuu lab yahay oo kuwa ay raacaysaay marka ay lab ay yihiin laakiin hadda oo cilmiga xadiidkii wuxuu yidhaahaa boqoradu yidhaahaayo waa dhadig bay yidhaahaan kuwa kalena marka shaqaalo weeyaan ha wa jizlatayni ay qidcatayn walgaradu alhadafu اladي yurmى ilayhi bالnushaab qaradkana waxaa la yidhaahaa yoolka la toogto ee fallaada iyo wixii kale lamida lagu toogtaa la yidhaahaa yani sida yoolka fallaada loogu loogu gano oo kale sidaasoo kale ninkii labadiisii juz-u u kala tuurayaa weeyaan ee yarmiihi waa tuurayaa ramyatan tuurid buu tuurayaayo ka ramyi الnushaabi ila algarad lamida ganida fallaaga loo gano xagga yoolka loo gano ah, ila alhadaf waalmahruudatu biddaali lmuhmala waalmucjama mahruuda iyo mahruuda labadaba waa la wa huwa thawb almasbuuqu waa marada la rinjeeyey marada la rinjeeyey oo weliba muxuu ahay lagu rinjeeyey geedan xamuuradda ah weeyaan dhoobo guduudanoo qurux badana waxaa weeyaan muxuu ahaay meelaha baadihiya laga helo oo reer baadihiyo dharka ku guduudsada qowluhu laa yadaani ay taaqa wanaqafu duudun naqafka alla ku dirayaana waa dixiri wafarsa jamcu fariis wa alqatiil kala dilay weeyaan sheega raqda ahee neefku bahalku dilayo waxaasoo kale iyo baa la yidhaha fariisa ayb wazalaqatu wuxuu leeyahay bifatxi الzaayi wاllaami wa bilqaaf waruwiya azulfana waa la wariyey bidami الzaayi wa iskaani اllaami wa bilfa wa hiya almir'aatu waa muraayada wاlcisaabaة اljamaaca wاlrislu bikasri raa allaban wاlliqxatu allabuun waa midda irmaan midda irmaan oo dhan ma wada ah midda irmaan baa laga wadaa ka wadaa yani laakiin asalkeedu midda dhalmada cusub ayay ahayd wاlfi'aamu bikasri اlfaa'i wa bacdaha hamزaة mamduuda aljamaaca wاlfakidu min annaasi duna alqabiila qabiilada midka hooseysa weeyaana jilbi loo yaqaano ama raay la yidhaah kuwaas weeyaan sidaasay marka nebigu salى اllahu alayh wali wasalam tanoo kale marka waxaa lagu magacaabaa qisooyinka noocaas oo kana ah malaaxin baa la yidhaahaayo waxa dhici doona kolka muxua qiyaamuhu soo dhowaado yuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo ciisa bnu maryam iyo mahdigii iyo muxuu ahaaye inkastoo hadda kan mahdigii maanu magac dhabin laakiin raggaasuu ku jira uu kusoo degaya ee oo uga sheekaynaya wejiga u salsalaaxaya ee uu ku jira ku jiraa mahdiguna iyo yajuuj iyo maajuuj iyo dajaal iyo waxaasuu marka ka warramay nebi sala allahu aleyh waalih wasalam wa ribciy bni xiraashin qaala ninkaa ribciy bni xiraash la yidhaaho wuxuu ahaa nin taabici ahoo min taabici lkuufa ahoo wuxuu ahaayey zaahid ahoo mutawaadic ahoo caalima faqiihu ahaa qaala انطalqtu maca bni mascuud maca abi mascuudin alansaariy ilaa xudayfata bni اlyamani radia allahu canhum abu mascuud alansaari anigoo la socda ayaan aadnay xudayfa bn اlyaman radia allahu canhum faqaala markaasuu ku yidhi lahu abu mascuud baa ku yidhi xadinii maa samicta min rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali waslm fi dajaal iiga waran waxaad ka maqashay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ee dajaal ku saabsan wuxuu sidaa u leeyahayna waxaa weeyaan saxaabigaas la yidhaaho Eh, xudayfa ibn اlyamaan radi allahu canhuma waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa saaxibu siri rasuuli llahi salى allahu aleyh waali wasalam oo waxyaalaha dhici doona mustaqbalka ehe fitanta iyo eh, ah iyo munaafiqiinta muslimiinta ku dhex jirta iyo waxaas uga warramay oo ah, ashyaada sidaasa buu hiwaayo alla u siiyey ashyaadaasuu nebiga sala allahu alayh wali slam uu weydiin jiray markaas isagana goortii dambe dadku ay kasoo soo doonan jireen qaala markaasuu xudayfa wuxuu yidhi ina adajaala yakruju wa ina macahu maa'an wa naara dajaal waa soo bixi doonaa wuxuuna wataa biy iyo dab buu wataa fa ama aladii yaraahu annaasu maa'an kay dadku u arkaayaan inuu biyo yahay fa naarun tuxriq waa dab wax gubaysa wa ama aladii yaraahu annaasu naaran kay dadku u arkaayaan inuu naar yahayna fa maa'un baaridun cadb waa biyo qabow oo macaan faman adrakahu minkum midkii soo gaadho idinka idinka mid a falyaqac fi ladii yaraahu naaran kii uu u arkaayay inuu dab yahay ku dhaco qofkii isaga raacana wax dadku janno ay u malaynayaan buu gelinaya waana naar ololaysa kiise muxuu ahaaye isaga diidana wuxuu dadka ku dhahayaa wax dab ololi u eg ah buu dhahaya dabkanaan ku ridayaa ku dhaca hadaba haddaad ama dabkan dooro ama dooro marka wuxuu leeyahay qofkii alla ku imtixaanee soo gaaraayo indhaha intuu isku qabto ha ku dhaco middaas ou dab inuu yahay u arkaayo fa innahu maa'un cadbun طayib waa biyo macaanoo wanaagsan weeyaane faqaala abu mascuudin radia allahu canhu abu mascuud baasna wuxuu yidhi wa ana samictuhu anna waan maqlay waa ka maqlay muttafaqun caleyh وعn cabd للhi بn cmr بn الcاaص رضي الله عنهma qala qala rasuulu الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم ykhruju اdajaalu fii ummati dajaal ummadaydu kasoo soo dhexbixi doonaa fayankusu arbaciin afartan buu joogi doonaa laa adri raawigaale ma garanayo arbaciina yowman ma afartan beriba ow arbaciina shahran mise afartan bilood ow arbaciina caaman mise afartan sannadood ma kala garanayo laakiin xadiidkii hore ee muxuuha xadiidkii nawaas ibni samcaan radia allahu canhu yaa isagu noo qeexay noo caddeeyey inuu afartan beri uu yahay iyo afartankaasu siday kale yihiinna isagaa sheegay fayabcaثu allahu tacaala alla wuxuu soo dirayaa ciisa bna maryam sala allahu alayhi wasalam fayatlubuhu waa raacdaysanayaa uu ka cararayaa markuu arko fayuhlikuhu markaasuu halaagaya oo dilaya uma yankusu nnaasu dadkaa waxay joogayaan sabca siniina todoba beri toddoba sannadood bay joogayaan laysa bayna اtnayni cadaawa laba qofna iyagoo iyagoyna cadaawo ka dhexaynin oo dadkoo dhan ay nabdaayaan oo heshiinayaan xataa xayawaanaadka oo dhan noolaha oo dhan ay wada heshiinayaan oo carruurtu ay ku ciyaarayso masaska iyo abeesada ay ku ciyaarayso oo la daaqayo yaydu ay adhiga la daaqayso wax wax isyeelaya aanu jirin toddoba sannadoodsaa lagu joogaya uma yursil allahu caza wajal alle wuxuu soo dirayaa riixan baarida layl qabow buu min qibali shaam xagga shaam ka soo dirayaa falaa yabqa calaa wajhi alard dhulka dushiisa kuma kuma baaqi ahaanayo axadun qof oo fii qalbihi qalbigiisa uu ku jiro mihqaalu daratin quraanjiyar qadarkeeda min khayrin khayrihi mise wuxuu yihi iimaan min iimaan ilaa qabadat way qaadaysaa sidaasaa dadka marka alle ku qaadaya dadka saalixiinta oo dhan xataa low ana axadahum ilaa darajati haddii uu midkood dakala fii kabidi jabalin buur bartankeed hadduu galo buur beerkeed hadduu galo yani dhexdeed hadduu galo bartankeeda uu galo kabidulqaws iyo marka la yidhaho bartamaheeda baa la yidhaha shayga bartamihiisa marka kabid lagu magacaaba ladakhalathu calayhi way u geli lahayd xataa taqbidahu ilaa ay nafta ka qaado fayabqى shiraaru الnaas waxaa soo hadhaya dadka inta ugu shar badanee ugu xun fii khifati dayr oo fudfudaydka shimbiraha oo kale leh wa aclaami sibaac iyo caqliga caqliga dugaaga oo kale leh aan waxay garanayaan iyo waxba kale aanu kala jirin waxay dilaan iyo waxay cunaan iyo waxay fuulaan iyo mooyaane waxba garanayn <coughs> laa yacrifuuna macruufan aan khayr garanaynin walaa yunkiruuna munkiran sharna munkaran sharna aan inkiraynin oon la yaabin fayatamahalu lahum shayطaan shayطaan baa isu soo suuraynaya oo isaga soo dhigaya qof bani aadama isaga soo dhigaya fayaquulu markaasuu dhahaya alaa tastajiibuun waa siay dadku gaalnimada ugu noqonayaan gaalnimada goorta dambe lagu noqonaya miyaydan miyaydan ajiibayn waxaan idin faraya miyaydan qaadanayn fayaquuluuna markaasi dhe famaa ta'muruna maxaadna faraysaa fayaأmuruhum bicibaadati اlawthaan asnaamta inay caabudaan buu farayaa wahum fiida markaasay caabudayaan oo asnaamtoodii hore ay ku noqonayaan qolo waliba sanamkeedi ay ku noqonaysaa wahum iyaguna fii daalika sidaas dhexdeeda daarun risquhum ku dararsan yahay yani fara badan yahay risqigooda uu yahay xasanun cayshuhum maciishadoodu ay wanaagsan tahay oo barwaaqi ku nool uma yunfaqu fi suur waxaa la afuufayaa buunkii baa la afuufayaa ah, oo nafqatu sacqigii hore ah falaa yasmachu axadun qofna ma maqlaayo ilaa haddii uu maqlo si asqaa wuxuu raaricinayaa hoosu dhigayaa liitan dhaban wa rafaca liitan dhabanna kor buu qaadayaa yani qoortuu leexinaya sida qofka dadka kolkay wax dhegaysanaya shaqada intay maqlaan ay maxaa dhegta u dhigayaan gees gees bay isu qalloociyaan marka liidka isagaa fasiri doono eh waxaa weeyaan qoorta labadeeda dhinacba midiiba liidka la yidhaahaa marka yani madaxuu qallocinayaayo qoortiisa labadeeda dhinacbaa midna hooseynaya midna sarraynaya weeyaan wa أwalu man yasmacuhu qof maqla waxa ugu horeynaya rajulun nin oo <coughs> yaluudu sabatyeynaya masaxaya yacni xawda ibilihi geelisa darkiisa geeli darki u hagaajinaya u xansasaynaya o gacanta u marinaya kaasaa ugu horeynaya qof maqla in ceelalyaho geeli darki usii hagaajinaya oo kolku <coughs> dhoobeeyey dhoobadii marka ku sinsinaya oo ku hagaajinaya kaasaa ugu horeynaya yuqaalu laata alxawda yaluutu lawطan idaa طayanahu wa masaxahu fa yuscaqu waa dhacayaayo waa dhimanayaa wayascaqu naasu dadkiina waa daadanay qof waliba meeshuu joogo yuu ku dhacayaayo falaa yastaiicuuna tawsiyatan walaa ilaa lam yarjicuun waa ku alay subxana wa tacaala qof bahalka u marayabu kolkuu maqlo yuu ku dhacayaa ayib geelii iyo kii la joogay soo ararinaya halkooday ku dhimanayaan kii darka sii samaynaya halkiisu isaguna ku dhimanaya darka dhinaciisa ku dhimanaya kama cabaayo geelina kuma soo aroorayo uma yursil allahu alle wuxuu soo diraya oo qaala mise wuxu uhi yunzil allahu alle wuxuu soo soo bixinayaa waa soo kolka la soo baxaya dambe alle wuxuu soo dejinaya mise alle wuxuu soo dirayaa mataran roob buu alle soo dirayaa kaanahu aلطallu aw الdallu aلطallu wالdallu wالdashu kulligood waa isla wada macno waa tixtiixa tixtiix yar baa la soo dirayaayo laakiin muxuu ahaayey manida ragga oo kale ah meel isoo fa fatanbutu minhu waxaa ka soo baxaysa roobkaas ajsaamu nnaasi ajsaadu nnaasi dadka jirhkiisii dadka jirkiisaa ka soo baxaya oo sidaa abaar ah kolkuu roob ku do-o oo nabaad uga soo baxo aan hortii hore la arkaynin wax meesha nabaad oo ku yaalaba oo xididda yaryaroo dhulka ku qarsoon iyo midho yar yaroo nabaataadkii awal hore meesha ku olli jiray muxuu ahay midhahoodii ohoo ciidda ku dhex darsamay oo aan la garanaynin iyo uun ay halkaa uga soo biqlayaan sidaasoo kaleu jasad jasadkii dadkuna halkaa uga soo quburtooda uga soo baxayaayo laf yar oo cajbu zanab la yidhaaho oo iyadu aan baabi'in laftaasi ka soo biqlayaa korkii roobkaasi uu soo gaaro uma yunfaqu fiihi ukraa waa la afuufayaa buunkiibaa nafqo kale la afuufayaa fa idaa hum qiyaamun yanduruun waxaad arkaysaa iyagoo taagtaagan oo firfiiranaya mar bay soo oranaya qabriga qufuga ka soo baxayaano dadkiio taagtaagan oo hadharaha firfiiranaya oo meesha muxuu ahay buunka laga afuufayo marka eh, dadka u siyaacaya firfiiranaya war xaggee laynooga yeedhon xaggeenaadna uma yuqaalu markaasaa waxaa la dhahayaa yaa ayuha annaas haluma ilaa rabbikum wardadoo u kaalee rabbi rabbigiin baa idin yeedhaya mowqifkii baa lagu yeedhaya waqifuuhum inahum mas-uuluun aayadaasu aqriyay marka nebiguna sal l slam joojiyo isu keena waa la su-aali doonaaye mowqifkii baa marka laysugu yeedhaya faidaa hum min alأjdaafi ilىa rabbihim yansiluun kaanahum ilaa nusubin yuufiduun waa meelaha aayadaha alle ku sheegayo subxaanahu wa tacaala oo xagga looga yeedhaya marka dadka u wada yaacaya uma yuqaalu markaasa waxaa lagu dhahayaa akhrijuu bacثa annaar markii muddo badaan meesha la taagnaado baa aadan lagu dhahayaa soo bixiya qaybtii naarta intii naarta la gelin lahaa soo naarta loo diri lahaa soo saara fayuqaalu min kam waa imisa fayuqaalu waxaa la dhahayaa min kulli alfin tiscamiati wa tiscatan wa tiscuun kunkiiba waa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan yaa naarta ka galaya halna waan jannadu ka gelayaa fadalika maalinkaasu yowma yajcalu lwildaana shiibaa waa maalinta wiilasha yaryar ka dhigaaya ciroolayaal ka dhigaya oo wiilka yarino ciroobaya cabsi daraaddeed wadalika yowma yugshafu can saaq waa maalinta kubka la xaydaya weeye kashu saaqaas marka waxaa weya saaqa la sheegaya waa saaq alle weeye subxaanahu wa tacaala lakiin kan hadduu wuxuu ku fasirayaa yugshafu can shidatin wa hawlin cadiim mase ahe xadiid saxiixu lbukhaari ku yaallaba fasiraya saaqaasu inuu saaqa rabbi uu yahay subxaana wa tacaala oo xadiid intaa ka tafsiir badan baa jira marka kolley waxaa weeye maalimaha uu alla subxaana wa tacaala qur'aanka ku sheegay ee yowma tarawnaha tadhalu kulu murdacatin cama ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha watara nnaasa sukaara wamahum bisukaara iyo yowma yajcalu ldaara shiiba yowma yugshafu can saaq maalmaha la waa waqtiyaalkaas waa maalinta qiyaamaha ah muxua awqaadeeda waqtiyaal ka mida weeyaan rawaahu muslim wallitu safxatu lcunuq waa muxua qoorta dhabankeeda wa macnaahu yadacu safxata cunuqihi wa yarfacu safxatahu اlأkraa midna hoos buu dhigayaa midna kor buu qaadaya وعn أنس رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم laysa min beledin ma jiro beled ilaa sayata'uhu waxaa geli doona wax ku joogsan doona weeyaan wadciga marka la fiiriyo macnihiis waa sidaa isku taagi doona yani geli doona addajaal dajaal waa geli doonaa ilaa makkata walmadiina maka iyo madiina mooyaane labadaas mooyaane afartankaa maalmood iyo buldaanta adduunka oo dhan cagta ku marin doonaa ilaan waa kan soo marray dhaqsihiisa sidii uu yahay labadaas iyaga waa laga waardiyeynayaayo iyaga ma geli karo walaysa naqbu min anqaabiha min anqaabiha mise anqaabihima anqaabihima a ah. walaysa ma jiro naqbun طariiq ma jiro oo miyo dariiqa iyo daloolka iyo meelahaasaa naqbi la yidhaahaa min anqaabihima oo jidadkooda ka mid a ah, ilaa calayhi almalaa'ika malaa'ig baa joogta saafiina iyaga oo safan taxrusuhumaa oo ilaalinaysa waardeynaysa labadaa magaaladood waxaa midkood walbaba meelaha laga soo galay jidadka laga soo galayo buuraha dhexdooda meelaha meesha ka kala jeexan yihiin iyo wada taagan malaa'ig safan oo waardeynaysa oo isaguna waa u arkaayaa malcuunkaas iyo jeeshkiisuna wuu arkayaa fayanzilu wuxuu degi doonaa bisabika oo sabaka meesha caraseesha ah sabikh waxaa la yidhaha ama sabakh waxaa la yidhaahaa dhulka caraseesha la yidhaaha ee aada moodo in dhidid dhidid uu leeyahay ama meel gaas iyo ku daatay iyo kale ahoo nabaataadka ka soo baxa kolkuta mid dhandhanaan uu yahay bahasha neela abaabista la yidhaah iyo ku-eelahaasay ka soo baxaan ee dundumooyinka hareerahood meelaha dhulka sidaas oo kale ah yaa sadqa la yidhaaho dhulkaasuna waa dhul jilicsan oo aan nabad fiicanna aan soo bixinin ee guryahana lagu dhisaana ay dumaan oo aanan asaaskooda oona adkayn kaasaa la yidhaahaa marka madiina dhulanka ku hareeraysan oo caraseesha ah yuu soo degi doonaa fa tarjufu lmadiina madiina gilgilan doonta halaaa maraat halaaa rajafaatin saddex gelgelashadood way ruxruxman doontaa oo waa imtixaan alle subxaanahu wa tacaala madiine uu ku nadiifinayo fayukhriju allahu minha alla uu kaga bixinaayo kulla kaafirin wa munaafiq gaal kasta iyo munaafiq kastaba uu ka cararayo zalzaalkaas madiina ka dhacay buu ka cararayaayo xagga dajaal buu u cararayaa kolkaasaa madiine waxaa isugu soo hari doona inta mu'miniinta ahe saadiqiinta ah keliya rawahu muslim wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama qaal yatbacu dajaala dajaal waxaa raaci doona oo askartiisa iyo junuudiisa ka mid noqon doona min yahuudi asbahaan beledka asbahaan la yidhaaha ee iraan ku yaalla yahuuddiisa sabcuuna alfan toddobaatan kun oo calayhim adayaalisa dushooda ay yihiin tayaalis tayaalisna waa jamcu taylasaan jamcu taylasaan weeyaanoo waa nooc dharka ka mida dhar taylasaan la yidhaaha bay xidhan yihiin rawaahu muslim marka taasuna waa dhar ay culammadoodii iyo axbaartoodii waxyaalaha xidhaan marka waxaa weeyaan yahuudda xaaqaamaadkeeda iyo culammadeeda iyo waxyaalahaas toddobaatan kun oo ah ayaa junuubdiisa ka mid noqon doonta o soo raaci doonta illa isaguba yahuudi weeyaan lacanahu allah walacanahu macahum rawaahu eh, muslim marka meeshuu ka soo baxayo eh, muxuu ahaayey waxaan sheegnay horta hore inay meel u dhaxaysa eh, shaam iyo ciraaq inay tahay marka tan macnaheedu ma aha inuu asbaxaan ka soo bixi doono asbaxaan markuu marayo markuu maraya bay marka kuwaasu ku darsami doonaan ama horta horeyba u imaan doonaan oo markay maqlaan iyo meeshiisa ugu imaan doonaan wa can ummi shariikin radia allahu canha annaha samicat الnabiya salى allahu alayhi waalihi wasalama yaquul layanfiranna annaasu walla dadku waa ka carari doonaanoo waa ka qixi doonaan min addajaal fi ljibaal buuraha buurahay kaga carari doonaanoo buuraha dushooda inay kaga carari doonaan fasaaddiisu markay fara badato rawahu muslim wa can cimraan bni xusaynin radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى allahu alayh wali waslama yaquul ma min khalq ma ma bayna khalqi aadama ilى qiyaami الsaaca amrun akbaru min addajaal rawahu muslim maa bayna khalqi aadama ma jirto inta u dhaxaysa abuurkii aadam alla uu abuuray ilaa qiyaami saaca ilaa mxua qiyaama uu ka dhacaayo amrun dhacda ma jirto akbaru oo ka weyn min addajaal dajaal fitnadiisaas wax dhacdo oo ka weyn oo ka dhacaya adduunka ka dhacaya laga bilaabo markuu alla abuuray aadam uu abuuray ilaa adduunyada ka rogmanayso sacdadii ugu weynayd iyo dhibaatadii ugu weynayd weeyaan midda dajaal rawaahu muslim sidaas daraaddeed baa marka alla subxaanahu wa tacaala uu ambiyooyinkiisii oo dhan dhammaantooda ugu sheegay oo nebi welibana uu uga digi jiro ummaddiisa ugaga digi jiray muxuu ahaa uu rasuulkeenuna sala allahu alayh waali wasalam ummaddiisa uu amray kolkay salaada tukadaan waxyaalaha afarta ee ka cawdu bilaysanayaan inay ku daraan fitnat almasiixi dajaal wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can الnabiy salى allahu alayh wali waslama qaal yakruju dajaalu dajaal baa soo bixi doona fayatawajahu qibalahu yacni jihatahu dhankiisa waxaa aadi doona rajulun min almu'miniin nin mu'miniinta ka mid ah baa aadi doona oo dhallinyaro oo caalim ah oo mu'min ah fayatalaqaahu waxaa ka hor iman doona almasaalixu waardihii baa ka hor iman doona masaalixu dajaal dajaal waardihiisii masaalix waa jamcu maslaxa maxalu silaax meesha hubka la dhigtaa maslaxa la yidhaahaa marka hadda waxaa weeyaan meelaha muxuu ahaayey saldhigyada ah ee askarta dajaal ay joogto ee waardiyeynaysa jidadka iyo waxyaalahaas waardiyeynaysa oo meelaha xuduuddaa ah joogta ayaa ka hor imaan doona fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan ilaa ayna tacmid xaggeed abaaris xaggeed aadis oo u socotaa fayaquul markaasuu dhahayaa acmidu ilaa haada aladii kharaj ninkaan soo baxay baan aadaya xaggiisa u socdaa fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan awamaa tu'minu birabbina oo rabbigaya miyaadanban rumaysnayn ninkaas soo baxay baabaad leedahay rabbi baan xaggiisa u socdaa ma dhahaysidba rabbigaya maba rumaysnid miyaa fayaquul markaasuu dhahayaa maa birabbinaa khafaa rabbigaiyo ma qarsoono haddaan aragno nagama qarsoomayo rabbina marka qiyaamaha la arki doonaa qiyaamahana calaamad baa isaga mu'miniinta udhexaysoo alkashfu can isaaq ah oo lagu garan doonaa oo loo sujuudi doonaa rabbigaya ma garan waayeyno fa yaquuluuna waxay dhahayaan isdhahayaan qaarkood qaarka kale ku dhahayaan iqtuluuhu dila fa yaquulu bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale ku dhahayaa alaysa qad nahaakum rabbukum miyaanu ahayn rabbigeen inuu idinka reebay dajaal bay sheegayaane an taqtuluu axadan duunahu inaad qofna dishaan isaga la aanti qof aydaan isaga kusoo simin inaydaan dilin soo idinma aanu amrin ha dilina ninkaasuna waa ninkii qisadiisi xadiidkii aan ku soo maray muxuaha xadiidka nawaas ibni sabcaan radi allahu canhu baabka kada ugu horreeya aan kusoo marray weeyaane intuu gowracadana soo nooleynayo fayanطaliquuna bihi ila dajaal dajaal bay la aadayaan faidaa ra'aahu lmu'minu markuu ninkii mu'minka ahaa arko oo calaamadii rasuulku sala allau alay slam uu ku sheegay ushiisii iyo kaafirkii wejiga kaga qoraa iyo u arko qaala wuxuu dhahayaa yaa ayuha annaas wardadyahow ina hada adajaalu aladii dakarahu rasu dakara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waa dajaalkii rasuulka alla uu sheegay buu dhahaya ila calaamadii buu arkay fayaamuru dajaalu bihi dajaal baa muxuu amar ku bixinaya ninkaas isaga ah fa yushabbaxu waa la kala jiidaya waa la fidinaya waa la fidinayaa ninkaasoo saasaa loo waraya dhulka loogu fidinaya fa yaquulu markaasuu dhahayaa khuduuhu washujuuhu qabta oo dahra yani garaac u dhahaya inta ah, <clears throat> dhulka lagu dambaaya dhulka saan loogu fidinayaayo lakala jiidaya luguhi iyo madax iyo gacmihi inta la qabto fayuusacu dahruhu wa badnuhu darba waxaa la wada gaadhsiinayaayoo lagu camimayaa dhabarkiisa iyo iyo beerkiisaba yani bogcadkiisa iyo dudmadowgiisaba darba garaac garaac baa jirhkiisoo dhan la wada gaadhsiinaya xidhbaha ilaa qadaadka iyo dhuunta ilaa faraha saasaa loo gelayaa fayaquulu markaasuu dhahayaa wamaa tu'minu bi oo miyaadana rumaynaynin fayaquul anta almasiixu alkadaab waxaa tahay ilowgii beenaalaha ee rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam uu nooga warramay fayumaru bihi amar baa lagu bixinayaa fayusharu waxaa lagu jeexayaa bilminshaar minshaar baa lagu jeexayaa min mafraqihi kala roggiisa xataa yufaraqa bayna rijlayhi ilaa labadiisa lugood la kala bixiyo oo labada lugood dhexdooda ay ka baxdo minshaarta ay ka baxdo waxaan soo marray mar horena inuu seef ku kala goynayo marka inay minshaartaasu seef muxuu ahay seef shakligeed ay leedahay oo laakiin sida minshaarta lagu kala jeexayo oo marna kolkaas seef laga cabirayo marna mishaar laga cabiraya iska suurowda ah, uma yamshi dajaalu bayna alqicatayn dajaal wuxuu kala dhex marayaa labadaa ee ninkii loo kala gooyey uma yaquulu lahu markaasu wuxuu ku dhahayaa qum kaca buu ku dhahayaa fayastawii qaa'imaa waa kacayaayo waa istaagaya uma yaquulu lahu wuxuu ku dhahayaa wama atu'minu bi may rumaynaysaa baa hadidayaa marka kolka fayaquul markaasuu dhahayaa masdadtu fiika ilaa basiira masdadtu ma aanan kororsanin fiika shanigaaga ilaa basiiratan yaqiin mooyaan hadda un baaban si fiican kuu hubsaday ilaan calaamadii rasuulka alla sal ly slam oo inaad igu samaynayso uu nooga warramay baad samaysay oo dajaalkii rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam noo sheegay inaad tahay ayaan hadda si fiican kuu hubsaday uma yaquulu markaasuu dhahayaa ninkii mu'minka ahaayu yaa ayuha annaas innahu laa yafcalu bacdii biaxadin min annaas sidaa aad arkaysaan qof iga dambeeya kuma samayn karaya aniga keliya weeyaan waxbaa ka cabsanina waxbaa ka cabsanina faya'kuduhu dajaalu dajaal baa qabanaya liyadbaxahu inuu gowraco fayajcalu allahu alla wuxuu yeelayaa bayna tarbayna raqabatihi ilaa tarquwatihi maa bayna raqabatihi ilaa tarquwatihi inta u dhaxayso qoortiisa ilaa kalxantiisa u-al ayuu ka dhigayaa nuxaasan falaa yastatiicu ilayhi sabiilan jid ku gowraco ma helayo marka ma karayso mididu ma karayso meeshii laga gowrici lahaa alla nuxaas ka dhigaya fa yaakudu biyadayhi wa rijlayhi wuxuu qabanayaa labada gacmood iyo labada lugood buu qabanayaayo fayaqdifu bihi waa ku tuurayaa biyihii iyo dabkii aan soo marray inuu watay xadiidkii xudayfa iyo abu mascuud aan ku soo sheegnay buu xaggiisa u tuurayaayo naar inuu ku tuuray naar inuu ku tuuray ba dadka u malaynayaano fayaxsabu yaxsabu nnaasu dadku waxay u malaynayaan annamaa qadafahu ila annaar inuu xagga dabka u tuuray yaa u malaynayaan wa inamaa ulqiya fi ljanna jannadaana lagu tuuray oo jannadii oo nebigu sal ly slm miduu dhahayay taad naar u malaynaysaan waa biyo qabowa macaane taa ku dhaca fii baa lagu tuuray faqaala rasuulu llahi sala allau alيyh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi haadaa acdamu nnaasi shahaadatan cinda rabbi اlcaalamiin ninkaasaa ugu weyn xagga shahiidnimada rabulcaalamiin agtiisa rawaahu muslim wa rawa albukhaariyu bacdahu bimacnaahu wاlmasaalixu hum alkhufaraa'u wاطalaa'ic waxa weeyaan khufaraa waa jamcu khafiir khafiirkuna marka waa waardiya طalaa'icna waa jamcu طaliica طaliicaduna waa midda horseedka ahee marka ka horeynaysa jeeshka وعn المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم qofna ma aanu su-aalin rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam can iddajaal dajaal ma aanu su-aalin oonu ma aanu ka waraysanin akara mima sa'altuhu intaan su-aalay in ka badan qof su-aalay ma jiro wa innahu qaala wuxuu yidhi maa yaduruk maxaa ku dhibaaya maxaa ku dhibaaya oo saad igu weydiinaysaa qultu waxaan innahum yaquuluuna wax dhahaan ina macahu jabala khubsin wanharamaan waxay yidhaahaan wuxuu wataa buur kibisihiyo iyo tog biyo ah saasay dadku yidhaahaano inay runtahay in kalaan kala hobsanaya qaala markaasu wuxuu yihi huwa ahwanu cala allah alla waa kala xaqiirsan yahay min daalika sidaas muttafaqun caleyh inuu alla waxaa makamiyo waa kala liitaa alla waa kala liitaa waxaanan soo maray inuu waxyaalaha waxyaalo ka waaweyn uu la imaanayo oo eh, muxuu ahaa dhulka oo kunuustiisu ay soo raacaysa iyo waxyaalahaasi ay ka mid yihiin iyo wax eh, dadku ay u malaynayaan janno iyo naar iyo inuu wato iyo waan soo marray laakiin marka waxaa weeyaan eh, xagga kibista iyada wax ku saabsan ma aanu sheegin xagga biyahaasi biyo xaqiiqi inayn ahayn waa kan soo marray wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه وaلي وsلم ma min نabiyi إla qad أndara أmatahu الأcwar الkadaab ma min nabiyin ma jiro nebi ilaa waqad andara wuxuu uga digay ummatahu ummadiisa alacwara ilow alkadaab ee beenaalaha almasix dajaal ninka la yidhaah weeyaane alaa inahu acwar wahooy waa ilaa yahay wa ina rabbakum caza wajalla laysa biacwar rabbigiinna ma aha mid indhala ma aha mid ila ma aha waa indha qabaa maktuubun bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran halka hagaaggaa kaga qoran kafara baa ku qoran mutafaqun caleyh yani kafara kaafir ayaa ku qoran oo qof kasta oo mu'mina oo ama far yaqaana ama aan far aqooninayba waa aqriyaya ila waqtigaas waxaa weeyaan waqti ee kayr caadiya weeyaano axwaasha hadda joogtaay waa isbedelaysaa dadka aan hatafarta aqoonin ba alla subxaanahu watacala u fahamsiinaya oo aqriyaya marka waxaa weeyaan wax kasta oo lagu garan waayaba oo waxyaalaha uu la imaanayo ee dadku dhintay oo soo bixinaya iyo kunuusda ardada iyo erkiya dhulka iyo amarkiisa waxaasoo dhan haddaad ku garan weydaan labadaa tilmaamood baanu qarsoomaynin oo inuu ilaa yahay iyo inuu labada indhoodexdooda kaga qoran yahay kaafirnimadiisu wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam alaa uxadiثukum xadiiثan can اdajaal miyaanan idinka warramaynin dajaal shee war ku saabsan maa xadaثa bihi nabiyun qowmahu uunan nebina uga warramin ummaddiisa uga warramin inahu acwar isagu waa ilaa yahay isagu waa ilaa yahay marka waa waa tilmaan aanu nebi ka bixiyey aanu jirin oo gaabanna il buu laayahay wainahu yajiiءu macahu wuxuu la imaan doonaa isagoo la jirkiisa uu yahay bimihaali اljannati waannaar khayaalka jannada iyo naarta fa faalatii yaquulu inaha aljanna middu waa janno leeyahay oo qofkii raaca uu leeyahay waa gelinayaa iyo naar naar weeyaan midda waa naar leeyahay ee qofka diida sida ninkii shahiidka ahaaye aan soo marray oo kale uu muxuu ahaaye oo kale ah uu leeyahay aan ku tuurayaa isaguna waxaa weeyaan iyadaa janna muttafaqun caleyh ninkii isaga ahaa waxaan soo maray nebigu sal ly sl wuxuu yihi waa ninka ugu shahaado weyn alla agtiisa weeyaan kaas waxaa shaahid u ahoo mara furaya oo tusinaya xadiidkii nebiga sala allahu alayh waali wasalam la weydiin jiray ee la yidhi muxuu ahaayey qof keebaa jihaadka kee ugu fadli badan ee dhihi jiray kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa-ir erey xaq ah oo hor laga hor yidhaaho qof madax ahoo daalim ah oo awood laho qofkuu ka baqaayo qof ka dulmi weyn bahalkaas dajaalana ma jiro qof ka sulto weynna waqtigaas isagaa ma jiro marka qofkaas adduunka qof soo baxa ninkii ugu sulto weynaa ugu fasaad badnaa ugu dulmi badnaa ah inuu ninkaa mu'minka hortiisa isagoo ilaahnimo sheeganaya runtii ka caddeeyey isaguna uu dilay marka kolkaasu wuxuu noqonaya isagaa ku noqday shahiidka uu shahaado weyn ayuu noqday radia allahu canhu w can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allau alayh waali wasalam dakara dajaala dajaal buu sheegay bayna dahraanay nnaasi dadka dhexdiisa ku sheegay dadka dhexdiisa maalin dajaal kusoo hadal qaaday faqaala wuxuuna yidhi ina allaha laysa biacwar alla ma ila'a alaa ina almasiixa adajaal war muxuu ahay ilowga beenaaluhu aho acwaru lcayni اlyumna waa mid la isha midigta ala kaana caynahu cinabatun daafiya aada mooddo si isagu ood mooddo ishiisa xabad cinabaho biyadulhe haabisa dul sabaynaysa bay u eg tahay muttafaqun calayhi nin abuتixya la dhihi jiray oo e, ansaari ahaa radي الlahu canhu yuu weliba ishiisa ku tilmaamo wuxuu yihi abuتixya ishiisa bay ishiisa u eg tahay nin e, ninkii la dhihi jiray abdilcuزa e, bn qaطn alqusaaci aan soo marrayna isagana waa ku tilmaamay waa ilan waa arkay nebigu sal اه alay slm qof aan arko anas idhaaha wuu u egyahay kaasaa jira buu dhehi jiray nebigu salى الlahu alيه alي waslm can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اlه alay slam qaal laa taquumu saaca ma dhacayso qiyaamuhu ma dhacaayo dajaal xadiidkiisii halkaasaan kaga baxnay halkaasaan dajaal kaga baxnay marka waxaa weeyaan waxyaalaha kale marka dhici doono waqtiga aakhiru zamaanka ah ee fitanta iyo waxyaalahaas ah oo kolka qiyaama aada u soo dhowaada dhici doona yuu marka haddana gelayaayo wuxuu xadiidkanu sheegayaa dagaallo dhex mari doona yahuudda iyo muslimiinta dhex mari doona oo bacda nusuuli ciisa bni maryama iyo mahdiga iyo waqtigoodii ah uu sheegayaa wuxuu leeyahay laa taquumu saaca qiyaamuhu ma dhacayso xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuud ilaa muslimiintu ay kala dagaalamaan yahuudda xataa yaktabi'a ilaa uu ku dhuunto alyahuudiy ninka yahuudiga ihi min waraa'i alxajari waalshajar geed gadaashi ama dhagax gadaashi uu ku dhuunto ku gabado fayaquulu alxajaru waashajar ay yidhaahaan ee dhagxanta iyo geeduhu ay yidhaahaan yaa muslim war muslim ow haadaa yahuudiyun khalfii tacaala faqtulhu kan waa yahuudi gadaasheeda ku dhuumanayee kaalayo dil ayuu dhahayaa waxaa ka heelanaysa marka geedihii iyo iyo dhagxantii baa ka heelinaysa oo muslimiinta la jira waa hadlayaan allah ka hadlinaya inta ka horaysana marka dareen iyo waxgarasho waa leeyihiin waxyaalaha inagu jamaadaadka iyo nabaataadka iyo aan isaga naqaanayn inu garanayna aan moodayn marka waa ka helinayaanoo waa la hadlayaan weliba waxaa kaloo meesha ku jirta aakhiru zamaankaa markii la joogo ee dadka ay kala baxaan dadka diintoodaa loogu yeedhayaa mooyaane yaa carabi ma jiro yaa fulaan ma jiro ya waxaasi ma jiro muslim iyo kaafirun weeyaan dadkii markaas muxuu ahaay ila alqarqada geedka qarqadka la yidhaah mooyaane oo isagu ma sheegayo fa innahu min shajari lyahuud isagu dhirta yahuudda ayuu ka mid yahay geedka qarqadkana wuxuu leeyahy waa geed geedaha qodaxda le ka mid ahoo ee muxuu ahay baytulmaqdis meesheedu aad ugu badan yahay dadka qaarkood waxay sheegeen yahuudda way tallaalaan hadda geedkaasoo midha waxay og yihiin arrintana og yihiinoo inay geedaho u heelanaya yihiin ayay eh, og yihiinoo eh, filastiin iyo meelaha hadda haystaan way ku tallaalaan baa la yidhahaa meeshan eh, maxaa baqiica maqbaratulmadiina waa ti la dhihi jiray baqiiculgarqad oo waa ka bixi jiray marka geed la yaqaano wey laakiin geedahana miduu ka yahaan anuma garanayo markaas waxaa geedkaasaa marka isagu qarinayo oo waa geedaha yahuudeed buu ka mid yahay oo yahuuddu la jiraayo muslimiinta uma heelinayo yahuudda waa qarinayaa marka waa geed malcuuna kolka kaasu mutafaqu caleyh oo kii nabiguna sal lla alay slm sheegi jiray ah muxditan mxua facaleyh lacnat ullah marka yahuudi geedka qarya maxaad u malaynaysaa waa geed xun weeyaan sidaa macnaheedu marka waxaa weeyaan geedaha iyo dhagxanta iyo xasharaadka iyo waxyaalahaasu sidaa waxaa weeya waxay kala leeyihiin kuwa shiriirin oo xun oo muxuaha kufaarta gacan siiya iyo kuwa wanaagsan oo qalbi fiican oo muslimiinta la jira ayay kala leeyihiin siduu sheegay nebiguna sala allau aleh wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh